allahuma sali calaa muxamadi wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabicahum biixsaani ilaa yowmi ddiin ama bacd darsigeeni shalay waxaa ku jirtay kamta haddii xaraf jeer ka hormaro waa in ayada la jero haddii mudaaf ka hormarana sidoo kale loo jaraa mihaalkeedii bikam dirhamin ishtarayta iyadoo ba uu ka hormarta xaraf jaar ka hormaray bikam dirhamin ishtarayta iyadoo mudaaf ka hormaray gulaamu kam rajulin cindaka gulaamu kam rajulin cindaka ah, gulaamu kam rajulin meeqanin a adoonka addoonkoodii agtaada ahaaday meeqanimaad addoomma uhaydaa horta ah, gulaamu kam rajulin cindaka meeqa nin a addoommadoodii agtaada ku sugan yihiin oo addoommadoodii adugu aada haydaan hulaamu waa mubtada marka kanna waa mudaaf ilayhi kamtii haddana mudaaf rajulin sii mudaaf ilayhi hadii la yidhaahdo weeye kamta waa khabariya laakiin haddii istifaamiya la yidhaha maya rajulintaas min maxduufaha jireeda markaas min maxduufa hadii la yidhaha kam waa imis haddaan idhaahno imisa haddaan idhaahno hadaan idhaahno imisa waa istifaamiye moogtahay markaas iyadu ma idaafa ah, ee waxay noqo rajulinta waxaa jaraya min mudmaraahu maxduufa hadii la yidhaahdo gulaamu kam rajulin nin badana addoonkiisu cindaka agtaada ku sugnaaday waa markaas markaa lakamta la idaafayna laakin haddaan idhaahno gulaamu kam rajulin meeqanin a addoonkiisi cindaka agtaada ku sugnaaday rajulintu waxay ku jiran tahay min mudmara min mudmara ah ay ku jirantahy marka taasna waa misaaladii oo shalay aan niri balberi allah gaarsiiyo ka soco marka mustafnaha matniga ayaan laqbaynay sharac min almansuubaati kuwa la kordhigay ayuu ka mid ahaaday almustafnaa kii lasoo reebay fii bacdi aqsaamihi aqsaamtiisa gobol ka mid ah, ayuu mansuubaadda uga mid yahay mustanaha isimka lasoo reebay mar walba mansuub ma ahaan laakin fii bacdi aqsaamihi aqsaamtiisa gabal ka mid ah oo arki doonaa ah, mar waa majruur mar waa majruur mar waxa weeyaan waa mansuub mar waa bixasabi alcawaamili marka mar waa mansuub mar waa majruur mar waa bixasabi alcawaamili marka fii bacdi aqsaamihi saasaa loo leeyay ee mar walba mansuub ma ahan mustanuhu min almansuubaati kuwa la kordhigay ayuu kamid ahaaday almustanaa mustanihi fii bacdi aqsaamihi aqsaamtiisa gobolka mid ah ayuu uga mid ahaaday mansuubaadda walxaasilu xaasilka annahu shaniye idaa kaana alistinaau istinihi hadduu ahaado biilaa idaa kaana alistinaau soo reebidii hadduu ahaado biilaa kaa-inan biilaa hadduu ahaado wa kaanad ilaadiina ay ahaato masbuuqatan mid lagala hormaray bikalaamin kalaam kalaamkoo taamin dhammaystiran kalaamkoo muujabin la sugay wajaba waxaa waajiba bimajmuuci haadihi shuruudi shuruuddaas isku darkeeda sababkeed shuruudii athalaathati oo saddexda aheed nasbulmustathnaa mustathnihii la kordhigidiisa waajiba walxaasilu xaasilku wuxuu yihi anahu shaaniye idaa kaana alistinaau soo reebidii biilaa ilaa hadduu ku sugnaado oo uu ilaa ahaado adawaadka wax lagu soo reebaa wa kaanat ilaadiina ay ahaato masbuuqatan mid lagala hormaray bikalaamin kalaam kalaamkaasoo taamin taam ah kalaam taama ah. waxaa loola jeedaa kalaamun dukira fiihi almustafnaa minhu waa kalaam lagu sheegay mustathnaa minhugii waa kalaam oo mustanaa minhugii lagu sheegay saasaa loola jeedaa kalaamkaasoo muujabin oo la sugay muujabna waxaa loola jeedaa manfi maahan manhi maahan mustafhamna maahan saddexdaasaa laanfinaa nfi manfi maahan manhi maahan mustafhamna ma ahan saasaa loola jeeda wajaba waxaa waajibaya bi bimajmuuci haadihi shuruudi shuruuddaas isku dariddeeda sababteed shuruudda ahalaaata oo saddexda ah nasbulmustathnaa kii la soo reebay la kordhigidiisaa waajiba sawaaun isku mid weeye kaana alistihnaau istihnihi ahaaye mutasilan mid mutasil ah marka mutasil maxaa loola jeedaa an yakuuna almustathnaa min jinsi lmustathnaa minhu sidaasay in badan ka cabiraan laakiin culimmada gabal cileeyaa jireen oo yidhi jinsi maye ha ka cabiran waxaa tira an yakuuna almustanaa bacd almustanaa minhu an yakuuna almustanaa bacda almustanaa minhu sajaacigana meelahan hoosuu kaaga sheegaya culimmada gobol oo xoogaa caarideen an yakuuna almustanaa min jinsi lmustanaa minhu laakiin waa istilaax iska haalib noqday ayaa laftirkeeda lagu daweeya iyada laftirkeeda wuu daweyna waa daweyna marka waxa weeye mutasil ha ahaado istinaha mutasilna waxaa loola jeedaa mustanaha Ah, wuxuu yahay bacdi mustanaa minhu mustanaa minhuga bacdi ka mida wey naxwu qaama alqawmu qoomkii ay zaydan zayd maahan wax kale kuma banaano ilaa zaydan aada leeda zaydan aada leeda khalaas waa inaad nasbidaa zaydku qoomku kamid yahy waa bacdi kamida waa isku jinsi waana bacdi kamida iyo wa qowli ilaahi qowlkiisa tacaala ilaa waa sareeyaa ilaa uu yidhi fasharibuu waa cabeen dadkii oo la socday daaluud minhu min annahri yay ka cabeen ilaa qaliilan in yaroon cabin maahane hadda kalaamkii waa taam oo fa sharibuu wowdaasaa mustathnaa minhugii ah waana muujab oo nafi iyo nahyi iyo istifaa midna kama horeeyo qaliilan awaajiba marka ilaa qaliilan qaliilkoo minhum ayaga ka mid ahaaday laakiin waxaa la yidhi qira waxaa la arkay ilaa qaliilun dhahayda oo rafcayda kaamkiina waa taam mujaba maxaa looga jawaaba qiradaas ma banaanaa la yidhi waxaa nasbo ahayn maxaa looga jawaabaa sajaaciga iyo maxamed muxidiin labaaduba way ka jawaabayaan qiraa'adaas waxaa lagu xambaaraa kalaamka in nafyi ka horeeyo ilaa kalaamka horay waxaa ka sii horeeyey faman shariba minhu falaysa minii aa ka horreyday qofkii webigaas ka caba u yidhi daaluud faman shariba minhu falaysa minii aniga iga mid ma aha marka maadaama nafyigaa soo horeeyey nafya lasoo qadaraa nafya lasoo qadaraa waxaa laleeyahay falam yakunuu minhu kama aysan mid noqon fasharibuu minhu waa ka cabeen ka mid ma noqon marka ciidankiisii kama mid noqon ila waa ka cabeen webigiiya mogta falam falam yakunuu minhu kama aysan mid noqon ilaa qaliilun in yaraa ka mid noqdeen ka bedelo marka falam yakunu wowdaas ka bedelo wowdaasoo kalaam taama oo nafyi ka horeeya maahan falam yakunuu minhum kama aysan mid noqon ilaa qaliilun aa ka mid noqday ah, marka fa sharibuu minhu macneed wuxuu noqonaa falam yakunu minhu a macnahanay noqone hadday webigii ka cabeen miyay ciidankiisa ka mid yihiin ilaa awalu wuxuu soo yidhi faman shariba minhu falaysa mini ha qofkii webiga ka aniga iga mid maan marka fa sharibuu minhu waa cabeen macneed noqaa falam yakunu minhu ciidankiisii kama aysan mid noqon Ah, ilaa qaliin waa kamid noqdeen ayagu aan cabin marka fa sharibuu minhu a ah, waxaa lagu awilaa falam yakunu minhu ah, nafyigaasa lagu awila agga macnahaan ilaa qaliina marka khiladaasay ku socota ee qaacidada ma khilaafsanaad leeda ma khilaafsanaad leeda waayo aw munqadican mutasil ha ahaado istinuhu munqadic ha ahaado nas baa waajiba haddii istina wax lagu soo reebay uu yahay ilaa kalaamkuna taa muujaba u yahay nas baa oo munqadican ha ahaado munqadicana an yakuuna almustathnaa waxa anlaa yakuuna almustathnaa min bacdi lmustatna minhu mustathnihiyaan ahayn bacd mustatna minhu isku isku jinsiba maahan hadday rabaan waayo wadalika mithaalkii ka qawlika waa hadalkaagoo kale oo tidhaahdo qaamal qowmu qoomkiyaa istaageen ilaa ximaaran dameeraan isagu istaaginoo jiraday oo meeshii ku haray maahane dameer oo ciidanka mid ka midu soo ma jeed xaa dameer keenay hadhihin raggaa laga hadlaayo dameerka ragga qayb kamid uu raro gaadiid u aha soo ma jeedin qaama alqawmu raggii waa istaageen ilaa ximaaran dima dameer oo dheelmadkii xalay isagu daalo kici waayay marka laga reebad leedahay ilaa ximaaran marka waa nasbina wax kale kuma banaan sababtoo ah ximaarku laysa bacda alqowmi ah, qowmka bacdigood ma ahan kuna jinsi ma wa minhu min almunqadici uu kamid ahaaday dheh munqadicaasuu kamid ahaaday wa minhu min almunqadici ka mid ahaaday fii axadilqowlayni labada qowlo culammada midkood uga mid ahaaday qowlu ilahay qowlkiisa tacala ilah waa sarreeyaa ilaah uu yidhi fasajada almalaaikatu malaaigtii waa sujuudeen kulluhum dhammaantooda sujuudeenoo hal malag ma uusan harin ajmacuuna dhammaana sujuudeenoo midba marna sujuudeen isku maray wejiga dhulka dhigeen ha ee midba marna sujuudin hade waa sujuudeenada hmm ilaa amar alla wey amar alle mogta haddaad samaydo allaad adeecday dhihi mayday say sida gaalkii uu yidhi sujuud ma ahayne wuxuu ahaa yihi boqor caanal aadama wuxuu ahaa yuu yihi boqor ugaasuu ahaa yii ugaas ugaasuu ahaa yii marka caana shubay ahayd yii marka waxaa la yidhi yii caanaha lagu shub marka malaaigtii o shubki caana shubkii ka qayb galinayo laakiin ibliis waa diida wuxuu yidhi ugaaskaas caana ku shubi ma caana shubkiiu diiday saas ufasira nidaama ah, gaalo eh, musiiba kugu dhaco marka canashub meeshan ilahay kuma sheegin sujuuda ilahay ku sheeg bal canashub xaa soo gelsha halkaa ha a ma luqay ku timid ma sharciyay ku timid maxaa keenay canashub iyo ugaas nabiya meeshaan yaalla iyo sujuuda subxaana malika marka waxaa leedahay kulluhum waa sujuudeen hal mid ma harin ko ajmacuuna dhammaanta waa sujuudeen iskumaray sujuudeen ee eh, kooxba mar maaha iyo midba mar iyo farqalallo ilaa ibliisa ka reeb marka alibliis laysa min bacdi malaaika alibliis laysa min bacdi malaaika walaa min jinsihim midna shaqa iskuma laha meel iskama soo galaan sababtoo ah malaa'igta waxaa laga abuuray min nuurin asna maxaa laga abuuray min maarijin min naar hercaa laga abuuray isaga malaaigtu ilahay mabacaasiyaan maba mabacaasiyan laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun asaguna ilahay wuu caasi ah, wuu caasi ilaahay shaydaan so maaha midooda kaleeto ilaahaba yidhi wa kaana min aljinni jinkuu kamid ahaada alla yidhi ilaa shan lix daliilaa loo keeni karaa oo cadcad ah, inuusan malaaigta kamid ahayn midooda malaaigta wax ma cunaan isaguna waa cuna haddaada bismillahi dhi waa kaa cuna hmm, waa hun qaaca inta cuno haddaad markaa bismillahi l bismillahi awali waaakhiru tira waa kan sooma taga soo ma jeedi wax hadda laisku shabahna maahane ku kala duwany laa yacsuuna allaha ma amarahum mar ayagu ilahay ma caasido asaguna ilahay waa caasiya waaba shaqadiisba ah. abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin soo ma isagu waa caasiyey soo ma jeedi isma laha marka ah, malaa'igta nuura laga abuuray isagana holaca laga abuuray ah, isku jinsiba ma soo ma jeedi asagu waxbuu cunaa mala'igtu waxma ma cunaa nabi ibraahima moodo marka ina wax cunayaan inuusan malaa'ig hayn u qaad markaasuu dibi yar oo bucbucoho buuran uu usoo solay weliba kas isagoo nuuc foorna camala u keenay ah. gacantaba uma taagin maanaysan cunin ilaa mala waxma cuntee waxba ah. ma aysan soo ma jeed marka intuma cunto laakin ibliis waa cuna ah. bismillahi haddaan dhihi waa kaa cuna marka is meeqay ku kala duwayn marka qawlka laba qawlaa ku jira qowl ah malaaigtu kamid ahaa iyo kamid maahayn qawlka raajixa kamid maahayn wey waa qawlka saxiixa qawlkaas markii la qabto marka isdini muxuu noqonaa munqadicu noqona munqadicu noqona munqadic ayuu noqonaa markaasuu yidhi waa minhu min almunqadici uu kamid ahaaday fii axadilqowleyni labada qowl midkood qowlhu ilaahay qowlkiisa tacaala ila waa sarreeyaa ilaah uu yidhi fasajada almalaa'ikatu malaa'igtii waa sujuudeen kulluhum dhammaantood ajmacuuna dhammaantood ilaa ibliisa ibliisoon isagu sujuudin ma ahayn ibliisa waa la nasbisa uma jeedis falow kaanat ilmas'alatu intaas waxaan uga soo gudubnay kalaam taam ah muujab ah adawaatulisinaana ilaa uu yahay nas baa waajibay ama ha ahdo mutasil ama ha ahdo munqadic falaw kaanat ilmas'alatu mas'aladu hadday ku sugnaato bixaalaha sideedaas ilaa a wax lagu soo istafnoonaa kalaamkuna waa taan labadaa shardi waa la hayaa hal shardiyaa la waayfiiri falaw kaanat ilmas'alatu mas'alada hadday ku sugnaato bixaalaha sideeda walaakina alkalaama kalaamka kalaamka ee hormaray hayru muujabin uusan muujab ahayn laakiin kalaamka hormaray muujab maahan falaa yaqluu shaniga iyo arrinku ka marnaa maa imaa an yakuuna alistinaau istinihii inuu aada muttasilan o munqadican iyo inuu munqadic hado markaas waa la kala qaada haddii kalaamkii uusan muujab ahayn oo uu noqdo manfi ama uu noqdo manhiyun canhu ama uu noqdo mustafhamun canhu saddexdaas mid hadduu noqdo oo nafyi iyo nahyi sifaan ka hor maraan marka waa la kala qaadaa muttasil iyo munqadir labadaasaa la kala qaadaa falaw kaanat ilmas'alatu mas'aladu hadday ku sugnaato bixaaliha sideedaas oo waxa weyan tam waad oo kalaamkii mustafna minhugi waa la sheegay adawaatulistimaagiina waa ilaa laakiin muujabuusan ahayn falaa yaqluu arinku ka marnaa maaha ima an yakuuna alistinaau muttasilan inuu ahaado o munqadican inuu ahaado fain kaana hadduu ahaado mutasilan mutasil hadduu ahaado jaaza waxaa ku banaan fi lmustathnaa mustathnaa wejhani laba weja ku banaan laba weja markaas ku banaan hadduu mutasil yahay ah, markaan laisku khilaafima laba weja ku banaan axaduhumaa labada wej midkoo an yujcala in laga yeelo weeye huwa mustathnaha huwa mustathnaha taabican mid raaca lilmustathnaa minhu mustathnihiga ah, waxaa laga dhigaa taabi mustadamigu iraabka ku raaca fiiri bedela laga dhiga kuma usa dhihin maxaa yele wa la isku khilaafsan yahi taabicnimadan ma bedela mase waa cadaf a la isku haystaaba ah. waa kana calaa anahu mustanuhu bedelun bedel inuu yahay ayaa lagu raacsiinaa minhu mustana minhuga laga bedela bedela bacdin gobol bedelkiisaoo min kullin laga bedelo cinda albasriyiina o cadfu bayaanin o cadfu nasakin cadfu nasak inuu yaha lagu raacsiinaa cinda alkuufiyiina Ah. waa laysla ogol yahay inuu waxa wey ixraabka ku raaca mustatna minhuga oo taabic noqona laakiin waxaa laysku haystaa taabicaasu ma bedelaa mase bedel maahane waa nasaq oo cadfu nasaq wey intaasa laysku haystaa laakiin layskuma haysto sida loo ixraaba oo hadduu mustatna minhugu rafcisan yahy waa waa la rafcina hadduu nasbisan yahay waa la nasbina hadduu jaran yahay waa jar ixraabka isaga ku raaca oo laysku khilaafti maa sidaan ha loo exraabay sidaan ha loo exraabay ixraabka waa hal mida laakiin iraabta xaa keenay basri waxay leeyihiin waa badlulbacdi min alkuli kuufiyina maxay leeyihiin war waa cadfu nasqayde oo ah waa xarfu cadfeede waxay leeyihin ilaada baabkan mar kale joogo baabistina waa xarfu cadf meel kale kuma noqoto xarfu cadf kule ilaa marka laakiin la joogo baabkan waa baab istinaa ah waa xarf cadafkay kuleeyihin wawday lamid ta xarf cadafka soo ma jeedi ah, marka waa iska madhab qariib hmm, ee madhabka sawaabkaa waa madhabkaas oo kuufiyiinta ir maxamed muxidiin madhabka basriyiinta sawaabkiiy madhabka kuufiyiinta waa madhab iska hariiba fiiri maxamed mxidiin cabdilxamiid wuxuu yihi jacalal kuufiyuuna kuufiyuun waxay ka yeeleen ilaa xarfa cadfin xarf cadafkaasoo bimansilati la laas oo xarf cadafka ka mid maahayn la oo kalaa la oo kala fa idaa qulta haddaad tidhaahdo maa qaama alqawmu qoomkii ma istaagin ilaa zaydun fiiri maa qaama alqawmu alqawmudaas a waxa wey ma laga bedela mase waa lagu cadfaa laysku haystaa icraabkay ku raacay zaydun waa laisla ogoliya in laley zaydun waa laisla ogoliya in laley maa qaamal qowmu qowmkii ma istaagin ilaa zaydun markaad tidhaahdo fa zaydun zayd macduufun waa mid lagu cadfo cala alqowmi yucrabu waxaa la icraaba bicraab icraabkiisa walaakinahu zaydku fi lxukmi xagga xukunka min xaysu lmacnaa xagga macnaha calaa khilaafi maa qabla wixii ka hore khilaafkiisa ku oo kan ka horay wixii laga anfiyey ah, asaga loo suga ah, kan ka horay wixii laga anfiyey asaga loo suga oo xagga xukunka waa isku khilaafayaan waa isku khilaafayaan xagga xukunka waa isku khilaafayaan kan ka horay wixii laga anfiyey aa ah, loo sugaa wa kaanaka waa adigoo qulta tiri ma qaamal alqowmu qoomkii ma istaagin la zaydun zayd asagu wa istaaga ha laa zaydun zayd maya aa tiri ee asagu waa istaaga taasay lamidta yidhahdeen ilaa zaydun laa zaydun ay lamidta fa zaydun zaydun bacda ilaa xaala uu ahaaday ka zaydin zayd oo kale weeye bacda ilaa xaal u ahaaday taasay isku mid yihiin kaasuu la mid yahay markaasuu yihi kilaahuma labadaba macduufun waxaa lagu cadfay cala saabiqi kii hormaray fayaqudu wuxuu qaadanaa xukmahu xukunkiisa xukunka alicraabiya icraabka loo nisbeeyey wayakuunu wuxuu noqonaa zaydku mukhaalifan mid khilaafa fii nafyi macna alcaamili macna uu ka tegay nusqadan tacbaanka fii nafyi macna caamilka macnihiisa anfinta laga anfinayuu ku khilaafa canhu zaydka waa laga anfinay hmm. waxaa tidhahda fii wayakunu zayd wuxuu ahaana mukhaalifan mid khilaafa fii nafyi macna alcaamili caamilka macnihiisa anfinta la anfina canhu qoomka laga anfina canhu qoomka laga anfinayo ilaa qoomka waa laga anfiya mogta caamilka macnihiisa qiyaamka laga anfiye qoomka soo maaha qaamal qoom qoomku ma istaaginani ayaga laga anfiyey ilaa zaydun zaydoo istaagay maha isaga waa loo sugaa waa khilaafsanya isaga waa loo sugaay laga anfin maa isaga waa loo sugaa wahada kanu madhabun weyu ku yidhi madhabkood daciifun wa mima kii waxaa ka yadullu tusa calaa dacfi annaa annaga naraa waxaan aragnaa ilaa taqacu xaalay dhacaydo bacda alcaamili fii nawi fii naxwi qawlina maa qaama ma istaagin ilaa zaydun fiiri ha caamilkay toos udhe xidhiidsanay maa qaama ila qaamadii toos udhe xidhiidsato waxba udhexayso ma jeedin ilaaba halkaasay dhici kartaa walow kaanad ilaa hadday ahaa leed xarfa cadfin lam yasixa ma ansixeen an taqaca inay dhacdo bacda alcaamil xarfa cadaf ma dhaco caamilka kuma xigsa karo bacda caamil maba dhacaba soo ma jeedid ka saa'iri xuruufilcadfi xaalay la mid tahay fa inaka adiga laa taquul ma dhihi kartid qaama wa zaydun ma dhihi kartid qaama inta tiraahdo xarf cadaf kuma xiji kartid oo wow kuma xiji kartid qaama wa zaydun carabi maahana lagu leey maba ku xisado maba ku xibsadaa lagu leey mana dhigi kartid walaa maa qaama wazaydun fiiri ama mufdad ha ahaado ama manfi ha ahaado marnaba caadifku kuma xidsan karo caamilka qaama wazaydun fiiri bal qaadka foolxumadiisa carabi maaha soo maaha qaama wazaydun aa la rabaa qaama zaydun waa la dhihi kara taas fasiixa ee waxaa la dhihi karin qaadka waa maxay qaama wazaydun hawow halkaas ma geli karta waa kaas marka maxay ku tuse inaan ilaada iyo isku mid ahayn wowd taasay ku tuse qaama wa zaydun ma dhihi karti ah, kuma lao qaama zaydun ma dhihi karti qaama zaydun waa la dhihi karaa laa ilaha illa ee waxaan la dhihi karin waxay yihiin qaama wa wa zaydun aan la dhihi karin oo qaamo caamil ah aan xaraf cadaf ka xigsan karin waa ah, kuma xigsan karo walaa maa qaama wa zaydun ma dhihi karti ama nafya ka horreya caamilka fiiri kana waa iyada caamilka nafyi ka horrey kii hore caamilka musbadu ah ma dhihi karti walaa maa qaama wa zaydunna ma dhihi karti carabi ah, noqome oo caamilkii horeeto mufrad u ahaa maa qaama ir waxaan mufrad u ahaa qaama u ahaa wa zaydun qurax sakar qaami caamilkan dambeeyana waa manfi waa manfi caamilka dambeeyana fiiri ah, maa ma dhigi karti wa zaydun ma dhigi fahaada kanu yunbiu wuxuu ka waramaa an alcaraba carab lam tajcal inaysan ka dhigin cilaada mila xuruufi lcadfi falaa yansixu lanaa noo ansixi maa an najcalaha inaan ka dhigno minhaa xurufcadf wax ka mid a ila carabuba kama dhigin carabuba kama dhigin marka madhabkoodu madhab daciif haddii la kalaamka taam hayr muujaba uu yahay dhe ilaana lagu soo isna haddii kalaamku yahay taam hayru muujaba ilaana wax lagu soo istafnoodo waa la fiirina mustanaha ma mutasila mase waa munqadic hadduu mutasil noqdo mustanaha laba wejaa ku banaan in taabic laga dhigo ko athani wejka labeeya an yunsaba in la kordhigo huwa mustanihii calaa asli lbaabi baabka asalkiis lagu kordhigo oo istinaha ahaa oo istanimo lagu nasbiyo wahuwa nasbuhu carabiyun waa mid arab loo carabi loo nisbeeyey carabigaasoo jayidun wanaagsan waa carabi fiican walitbaacu laakiin raacsiintii oo wejgii hore aheed aa adwadu minu ka fiicnaan badan isagu waa jayid sifa mushabaha ha laakiin itbaac wuu ahaa ajwad oo ismu tafdiila marka raacsiinna waa ku banaan tahay inaad isitrinimo ku nasbidana waa kuu banaan tahay midna waa jayid midna waa ajwad jayid waa sifa mushabaha ajwadna waa ismu tafdiil ahaani wejka labeeyo kuugu banaan mustanaha an yusaba waa in la kordhigo calaa asli baabbaabka asalkiisi macnaha mustananimo waa in lagu nasbiyo wa huwa nasbihi carabiyun waa mid carabi loo nisbeeyey carabigoo jayidun wanaagsan walitbaacu laakiin raacsiinta oo bedelbacdiga laga dhiga macadfu nasaqa ee ajwadu minhu min anasbi ka wanaag badan haye maxaa loola jeedaa muujab maxaa loola jeedaa ah, hayru muujab se loola jeedaa wuxuu ku yidhi waa nacni waxaan ula jeednaa bikayri lijaabi muujab ayrkiis ha kalaamkia kayru muujaba so sooma dhihin xaal loola jeeda waa nacni waxaan ula jeednaa bikayri ijaabi ijaab kayrkiis annafya aan ula jeednaa wanahya aan ula jeednaa walistifhaama aan ula jeednaa saddexdaasaan ula jeednaa waa kalaamka inuu ka hormaro nafyi ama uu ka hormaro nahyi ama uu ka hormaro istifhaam saddexdaas mid kamida ah inuu ka hormaro aa la yidhahdaa kalaam kayru muujaba saasaan ula jeednaa miaal mihaalu nafyi nafyiga mihaalkiisi qowlu waa ilahay qowlkiisa tacaala ilaa waa sareeyaa ilaa uu yidhi maa facaluuhu ma aysan sameeyeen hu ayilmaktuuba calayhim shaygii lagu waajib yeelay dadku ma sameeyeen haddii lagu waajib yeelaha naftiina dile waxaa lagu waajib yeelay ma aysan sameeyeen ilaa qaliilun in yaraa samay lahaayeen qaliilkaasu minhum dadka ka mid ah mhm. maa facaluuhu kan lagu waajib yeelay oo ah naftiina dile amase waxa weeyaan guryihiina ka baxa ma aysan samaynin haddaan ku waajib yeelahayn ah. walow katabna alayhim an anfusakum aw ikhrujuu min diyaarikum ah, haddaan ku waajib yeeli lahayn war dile maba anaa ku waajib yeeli ilayi naftiina dile ah, guryihiina ka baxa kuma anaan waajib yeelin haddii lagu waajib yeeli lahaa maa ma aysan sameeyeen almaktuuba calayhim shayga lagu waajib yeelay ma aysan sameeyen dadku ilaa qaliilun in yaraa samay lahaa qaliilkoo minhum kamida fiiri marka maa facaluuhu waa kalaam taam ah ilaa mustatnaa minugu waa la sheego waa wowde laakiin waa kayru muujab maxaa ilahay nafyiga ka horayda maada ka horayda ilaa qaliilun ilaahay waa godeed qara'a sabcatu toddobadii waxay akriyeen hayra bni caamirin ina caamir maahane birafci goday akriyeen ah, toddobadii ina caamir marka laga reebo goday akriyeen cala alibdaali bedelid lagu rafciyo min alwaaw wowda laga bedelo wowdo maa facaluu ku suga min birafci ayay akriyeen cala alibdaali bedelid lagu rafciyo min alwaawi wowda laga bedelo wowdo fi ma facaluu ku sugan ahaa amase fi ma facalu xaalay wowda ku suganta wa qara'a bnu caamirin in caamir isagu wuxuu akriy waxdow keligiis xaal yahay binasbi kordhin cala listinaai lagu nasbiyo ina caamir asagu nasbihi akriy oo wejhi jayidka ahaa iyo fiicnaa uu akriyey jumhuurtiina xay akriyeen kii ajwadka kasii ficnaanta badna marka labadaba waa ku sugan yihiin wey oo nabiga labadaba laga maqlay wey labadaba nabiga laga maqlo saas loogu waxyooday wa carabi inay ku dirqaayan ha u qaadan carabi inay ku dirqaayan ha qaadan wa mithaalu nahyi nahyigu mithaalkiisii ayadoo kalaamkii uu yahay manhiyun canhu oo nahyi ka hormaray qowlu waa ilaahay qowlkiisa tacaala ila waa sareeyaa ilaah uu yidhi walaa yaltafit yuusan milcsanin minkum idinka xaala u idinka mid yahay axadun qofna ah, axadunta a ah, saaxibulxaalkiiya oo wax laga xaalayna hmm. wa shardu saaxibiha tacriifu soo ma ahayn saa wax looga xaalayna nakirada waa la taakhiiri afartiiya weeyaan waa la taakhiiriyey idaa idaa taqadama nactu nakirati uxriba xaalan ba wa haddii hadda la hormari laha axadun sow lagama sifeeyeen ah, mis walaa yaltafit yuusan milicsan uusan fiirin minkum idinka xaalow idin ka mid axadun qofna ilaa mraataka haweenaydaada maahane qof kale yuusan dib fiirin ayadu dib ha fiirin daydeerad waxay ka heshay leedahay fiiri marka qara'a wuxuu akriyey abu camrin wabnu kahiir birafci cala alibdaali lagu rafciyo ilamra'atuka ah. oo waxa weeyaan waxaa laga bedelaa min axadin laga bedelaa min axadin laga bedelaa min axadina laga bedela min axadina laga bedela min fiiri min axadina laga bedela karim carabi oo laissaarayo ha min axadina laga bedela qara'a abu camrin wuxuu akriyey wabnu kahiirin birafci god cala alibdaali bedel lagu rafciyo min axadina laga bedelaa wa qara'a albaaquuna inta soo hartay waxay akriyeen binasbi kordhig cala al istifnaa'i lagu nasbiyo marka nasbahaas labada wedba inay banaanayn waa soo ogaan ah, labada wedba inay bannaan yihiin waa soo ogaanay soo maaha wejka koowaad oo ah wejka koobaad waaba soo aragnay oo haddii la nasbiyo oo la elam raataka waa la arkay oo waa wejkii jayidka ahaa haddii la rafciyo oo la yidhahdo elamra'atuka ayadana waa wejkii ajwadka ahaa ah, wejkii ajwadka ahaa weeye marka nasbana ayuu si gaara usii gelaa marka fiiri wa al albaaquuna inta kale waxay akriyeen binasbi cala listinaai lagu nasbiyo wa fiihi nasbaha wejana ku sugan marka nasbinta hal weji kuma imaan laba wejay ku sugan axaduna labada wej midkood an yakuna waa inuu ahaado mustathnaha oo ilam raacta ka ah an yakuna mustanihi waa inuu ahaado mustathnan mid laga soo reebay min axadi Ah, min axadin waa in laga soo reebay min axadunna waa banaantayda iyadaaba kasii fiicana min axadun laga soo reebay o haddii markaa sidaas yidhaahdo wajaad oo la yidhahdo waxaa laga soo istathnooday aad ah, min axadun aa laga soo istathnooday haddii la yidhaahdo waana la nasbiyey wajaad way timid qiraa'atu lakhari quraada intii ugu badnayd qiradoodu cala alwejhi lmarjuuxi wejkii laga miisaanka badnaa ayay ku timid maxaa yeelay liana marjica alqira'a qiraa'ada marjiceedu ariwaayatu waa riwaayatu sidii nabiga looga wariyey laa ra'yu ra'yi maahan ah, marka dhihimayda aarka xaa nabtiyey wejkii laga xooga badna maxaa la qiraa'ada marjiceedu waa riwaayada nabiga sidii looga soo wariy wey la ra'yu maahan ra'yi iyo carabiga ku dirka ah, taas waa mid wani wejka labaadoo nasbaa keena an yakuna waa inuu yahay mustanaha oo ilamraata ka ah mid laga soo reebay min ahlika faasri biahlika biqicin min aleyl faasri biahlika biqicin min alleyl marka ahlikadaasa laga soo reebay fa calaa haadaa kaas haddaan qabano oo laydhaha biahlika laga soo reebay yakuunu nasbu wuxuu ahaana waajiba waaba waajiba markaas nasbu ilaa kalaam taam ah oo muujama laga soo reebay faasri biahlika biqicin min alleyl marka waajibuba noqona markaas eelkaaga dheelmi xaaskaaga ha dheelminba ayada meeshaa ku harto Ah. maahna ta ku sii raacdo meedhex markay maraydo dib hasoo ha soo fiirin ee bartaba uga tag wey markaa marka ah. koobaadoo dheelmaydu eelkaaga ayada meeshoodaba uga tag hala dheelmane marka markaas masbuuga waa waajib laakiin hadii la yidhaha min axadin aa laga soo reebay waxaa leeda markaas nasbuhu waa carabi jayid a ah weeyaan hmm, waana banaanye oo insafnanimo laakin ilamraatuka a carabinimada uga sii fiican laakiin alqiraa'atu sunatu mutabaca weeye sunatu mutabaca wey waxaa isweydiin le axadun waaba mufrada see imraa looga soo reeba ha walaa yaltafid yuusan milicsanin minkum idinka xaalin kamid axadun ilaa mraata koo milicsayda haweenta ka reeb axad <laughs> isagana baa hal mid ahaysa wax looga reeba hay wax caam waa nakira fi siyaaqi nahyi tacumu marka axad ah, oo dhan wey mid iyo laba iyo saddex iyo midna xataa maaha waa nakira fi siyaaqi nahyi marka cumuumkaasa laga soo reebaya cumuumkaasa laga soo reebay waay wa mihaalu stifaami istifaamka mihaalkiisii qowluhu waa ilahay qowlkiisa tacaala ilaah waa sarreeyaa ilaah uu yidhi waman kuma yaqnadu ka quusanaa min raxmati rabbihi rabbigiis naxariistiisa ila daaluuna kuwa baadiyoobeen ayagu ka quusana naxariista ilahay maahane ma qof kale ka quusta waman kuma waa istifaam soo ma inkaari ah waman kuma ka quusanaa min raxmati rabbihi rabbigiis naxariistiisa ilaa daalluuna dadka baadiyoobeen oo ayagu naxariista ilaahay ka quusana maahane ma cid kaloo naxariista ilahay ka quusaydaa jirta soo ma jeedin marka haddeer man waman yaqnadu huwa manku faacilka yaqnadu aa laga soo reba waa kalaam taam ah ilaa mustafna minhu waa la sheego waa faacilka yaqnadu waa kalaam taam ah laakiin waa kayru muujab maxaa yeelay sifaamaha ka horayda waa mustafham qaraca aljamiicu qura dhammaantood waxay akriyeen birafci ila daaluun ay akriyeen cala alibdaali bedela lagu rafcina min adamiiri damiirkaa laga bedelaa fii yaqnatu xaalu damiirku ku sugan yahi walaw quria haddii la akri lahaa waanba la akrine fardan wa taqdiira walaw quria haddii la akri lahaa ila daliina binasbina la akri cala istinaai lagu nasbiyo lajaasa nasbu waa banaanaa laha waa banaanaa laha walaakin alqiraa'atu qiraa'adu sunatun sunno weeye sunada mutabacatu la raaco waa dariiqo la raaco ee ma ahan ra'yi wax lagu wado hmm, ra'yi wax lagu wado ma ra'yi wax lagu wado ma ahan wey wain kaana alistinaau istithniya hadduu ahdo munqadican marka dhe waa soo ogaan hadduu mutasil ahdo kalaam taam ah, oo kayru muujaba hadduu istidnuhu mutasil yahay labadaas wejaa ku banaan labadaas wejaa ku banaan nasbo iyo itibaaca ku banaan wa in kaana alistinaau istini haduu ahaado munqaican munqadic fa ahlu ahlulxijaazi reer xijaaz yuujibuuna nasba nasbahay waajibinayaan waakaas waa waajibay leyihin wax kalena kuma banaana saas iyagu leeyihin wax kale kuma banaana fa yaquuluuna waxay leeyihiin maa fiihaa qaryada kuma sugnaan axadun qof ilaa ximaaran dameer unbaa ku sugnaaday mhm. maa fiiha qaryadan waa mid laga qaxay kuma sugnaan axadun hal qof ilaa ximaaran unbaa ku sugnaaday fiiri maa fiihaa axadun waa kalaam taam ah ayru muujabna ah waa taamo axaduntaa wax laga soo reeba ila waa caame laakiin waa kayru muujabsaa nafya ka horeeye maada nafyadaa ka horeyda ilaa ximaaran ximaaranna laysa bacd alaxad ee axadku waa dad ah. marka bacdi kamida maaha sidaas darteeda waa istifna munqadica nasbihiisa waajiba wa biluqatihim luqatu lxijaaziyiin xijaaziyiinta luqadooda uu jaa tanziilu qur-aanku ku yimi ah, qur-aanku luqadooda kusoo degay ee banu tamiim kuma soo degin luqadooda hmm. wa biluqatihim xijaaziyiinta luqadooda uu jaa tanziilu quraanka ku yimi qaala allahu ilah wuxuu yihi tacaala ilaa waa sarreeyaahe maa lahum uma sugnaanin maa lahum reer banu israil uma sugnaan bihi biqatli ciisa nabi ciise dilkiisa min cilmin cilmun wax ogaala uma haya oo cilmi uguma sugnaan ilaa tibaaca dhanni mala raacidiis oo kaliya haya ah, mala iska raacaya marka fiiri waa kalaam taam ah maxaa yeelay mustahna waa la sheego waa cilmigaas laakiin waa kayru muujabo nafya ka horeeya istinihiina waa munqadic maxaa yeelay itibaacu dhanni laysa min bacdi alcilm cilmiga ka mid maaha itibaacu dhanni cilmi ka mid maaha sidaas darteeda nasbay ayagu akriye mm, nasba ah, qiraadiiba ku timid de ah, nasbay wayaqra-una waxa wey hade qiraadaba sida ah, qiraadiya sida ku timid ee inay luqadooda ku wadaan maaha ila tibaaca dhanni ila tibaaca dhanni ayaa ilaahay yidhi dhe iyaga akriyey maaha ma allahum ma sugnaan bihi biqatli ciisa min cilmin ila tibaaca dhanni maahan wa banuu tamiimin banuu tamiim yujizuuna waay ba yujiizuna dhe yujiizuuna waxay banaynayaan annasba kordhig iyo wal walibdaala badel labada waa banaynayaan wa banu tamiimin banu tamiim yujiizuuna waxay banaynayaan annasba kordhig haddii kalaamku taam yahay laakiin munqadi uu yahay mustatnaha waxay banaynayaan annasba kordhig iyo walibdaala labada waa banaynaya labadaba waa banaynaya wa yaqra-una waxay akrinayaan ilaa tibaacu danni ay akhrayaan oo waa godanaya ila itibaacu dhanni birafci ay ku akrinayaan calaa annahu itibaacu dhannigu bedelun bedel inuu yahay min alcilmi laga bedela cilmiga laga bedelaa biictibaari lmawdici mawdica marka la fiiriyo ilaa cilmun maa lahum bihi min cilmin mawdicu yaalla maxay tahy waa mubtadi ah, mawdicu yaalla waa mubtadi mawdicaas uu yaalla laga bedelaho rafcaan saasaa ah looga dhigaa walaa yajuusu ma banaana an yuqra'a in la akriyo bilkhafdi ila itibaaci dhanni cala alibdaari bedelna lagu khafdiyo minhu cilmiga laga bedelo bictibaari lafdi lafdigan tala fiiriyo oo la yidhahda min cilmin lafdiga waa jaran yahe ka bedelo ma banaana xuu banaanaa waaye lianna alkhaafida midka hoos dhigay lahu cilmiga min weeye minta azaa oo ziyaadada wa tibaacu dannina macrifatun macrifo weeye macrifadaasoo muujabatun oo la sugay wa min min minta azaa-idatu ziyaadada laa tacmalu kuma camal fasho ilaa fi nakiratii ku camal fasha Ah, ilaa fi nakiraati nakirooyinko keliyahay ku camal fashaa nakirooyinka almanfiyatu weliba la anfiyey aw ilmustafhami canhaa ama istifaamta laiska weydiiyey bisay ku camal fashaa nakira oo nafyi ka horeeyo ama istifaam ka horeeyo itibaacu danina waaba macrif ah, waa macrifo marka haddaad tira waa ka bedela waxay noqon itibaacu dani oo macrifa a min zaa-idahu jirta maxaa yeele liana albadala fii niyati takraar caml soo ma ah, caamilka mubdal minhuga ku jira albedel fi niyati takraar ilcaamil soo maha waqad ijtamacaa waa kulme nakiro oo manfiyaa oo min zaaida lagu jaray iyo nakira mustafhamun canhaa ah oo min zaaida lagu jaray labadiiba waa kulmeen hal aayad iskula jiraanba waqad ijtamacaa labadii nakira waa kulmeen nakira manfiyaa iyo mid mustafhamun canhaa ah fii qowlihiyay ku kulmeen tacaala ilaa waa sareeyaa ilaah fii khalqi raxmaani allaha raxmaanka abuuristiisa min tafaawutin tafaawutan aha waa mafcuul bihigii min tafaawutin mintaa silada ayaa lagu jira fiiri ilaa tafaawutin nafya ka horeeya waa nakiro nafyina waa ka horeeya aye farjic ilbasara bal aragga celi oo mar kale cirka fiiri hal tara ma aragtaa min fuduurin fuduuran dhambalan meel cirku ka kala dilacsan yahay oo ka dhambalmay miyaad aragtaa Ah, wa istifhaamtana fuduurin waa nakiratun mustafhamun canha waa nakiro oo su-aal layska weydiina soo ma jeedi waa nakiro layska weydiina meeshaas uu yidhi wa yaqra'uuna tamiimiyiin waxay akriyaan ila tibaacu dani ehmaqiradooday ku wadaan bal fiiri sajaacig sajaaciga bal fiiri sajaaciga wuxuu ku yidhi lacala muraada ujeeddadu inay taa dhici karta ana muqtadaa luqatihim luqadoodu siday keenaydo an yuqraa kadalika saas in la akriyo wey wa yaqra-un wuxula jeedaa luqadoodu saasay keenay ee maahan inay qur-aan ahaan u akriyaan qur-aanka waa sunna muqtadaca lacala almuraada ujeed shan loo jeedo inuu yaha la arkaa ana muqtadaa luqatihim luqadoodu macnaha ay keenaydo an yuqraa kadalika waa saas in loo akriyo luqadoodaa keene wailaa falqiraa'atu sunnatu muqtadaca ha haddii saas la dhihin waxa wey qiraa'adu waa suna mutabaaca kamaa dakarahu lmusanifu qariiban ow anahu balaqa waxaa soo gaaray in ibnu hishaam anahum qara'uu dalika qiraa'atan shaada mase ibnu hishaam wuxuu maqlay qiraa'o shaada iyagoo saas ku wada oo riwaayad ku helay qiraa'o shaada in saas lagu akriyey oo riwaayo lagu helay labadaasa mid loola jeeda waaya ka soco wain taqadama lmustanaa mustanu hadduu hormaro cala lmustanaa minhu uu wejada waxaa waajibe nasbu mustanaha la kordhigidiisaa waajiba muطlaqan kala qaadlaan xaal u yahay waidaa taqadama almustanaa dhe waidaa wey waidaa taqadama almustanaa weye in maaha waidaa taqadama almustanaa mustanuu hadduu hormaro cala almustanaa minhu uu ka hormaro wejada waxaa waajiba nasbuhu mustanaha la kordhigidiisa muطlaqan kala qaadlaan xaal u yahay ey muطlaqan xaal loola jeeda ey sawaan waxaa isku mid a ah kaana alstina istinuhu ahaaye munqadican mid munqadica oo mustanuhu laysa min bacdi mustatna minhu naxw maa fiihaa magaalada kuma sugnaan ilaa ximaaran dameer marka laga reebo axadun axadun taa mustana minhu bi iyadaa dambayda ximaarana soo hormartay o mutasilan ama mutasil ha ahaado istinuhu naxwu maa qaama ma istaagin ilaa zaydan zayd maahane alqawmu mustatna minhuga gadaal mara sooma jeedin Hmm. markaas la kala qaadi ma mar hadduu mustanu soo hormaro ma taama ma waxa weyan eh, waxaan rabaa ma mutasila mase waa munqadic la kala qaadima waa la wada nasbina qaala kumayt kumayt wuxuu yidhi wama li iima sug wamaa liya aniga iima sugnaan ilaa aala axmeda nabiga axmeda eheladiisa maahane sala allahu calayhi wasalam shiicatun gargaarayaal shiicatun alaxwaanu waa kan hoos kaale shiicadu waa taageerayaal wamaa liya aniga iima sugnaan ilaa madhab alxaqi xaqa madhabkiisa ma ahane madhabu ah. hadda fiiri shiicatun ayaa mustana minhu ah mustaniya hormaro al axmeda ah madhab alxaqi ayaa mustanihii ah mustana minhu iyo gadaal maro madhabulxaqi ah eh, eh, waxa rabaa madhabu ah madhabu ah madhabu ah wa inamaa wax kale maaha xanas loo diida marka uu mustanuhu maro oo mustanaa minhuga ka hormaro maxaa nasbaha waajibiyey oo itibaaca loo diida ah, itibaaci maxaa diiday oo nasbaha waajib ka dhigay fiiriya wa inamaa wax kale ma ahan imtanaca waa reebtoonaaday alitbaacu raacsiinta fii dalika fii taqadumi lmustathnaa mustathnaha horumaridiisa waa ku reebtoonaaday maxaa yeelay lianna taabica taabic laa yataqadamu kama hormara cala lmatbuuci hadde ah. ma dhihi karti kan waa bedel mubdal minhu waa kan ka dambeeya ma dhihi karti Ah, ma dhihi karti kanu waa bedelo mubdalmunugiisina waa ka sii dambeeya kanu waa macduufo macduuf calayhiya ka dambeeya war socaaya maaha ataabic laa yataqadamu cala lmatbuuc ahaa wain kaana alkalaamu kalaamkii hadduu ahaado kalaamkii asaabiqu ee ka hormaray calaa ilaa hayra taamin midaan taam ahayn hadduu ahaado oo naaqisa ah, taam maan waxaa loola jeedaa mustatna minhugiiba lama sheegin lam yudkar fiihi almustatna minhu mustatna minhugiiba lama sheegina loola jeedaa wain kaana alkalaamu kalaamkii hadduu ahaado kalaamkii asaabiqu ka hormaray calaa ilaa hayra taamin midaan dhammaystirnayn wa nacni waxaan ula jeednaa bihi bikayri taami kayru taam waxaan ula jeednaa allaa yakuuna almustathnaa minhu mustathnaa minhu inuusan ahayn madkuulan kula sheegay mustathnaa minhugiiba lama sheegin saasaan ula jeednaa fa ina alisma isimka markaas isimka almadkuura la sheegay isimka alwaaqica ee dhacay bacda ilaa ilaa isimka ka dambeeya yucudaa waxaa la siinaa isimkaas yucudaa waxaa la siinaa isimkaas maa icraab yastaxiqu maa icraab icraabkaasoo yastaxiquhu yastaxiqu isimku u mudana hu icraabka low lam tuujad haddaan la heli lahayn ilaa haddaan meesha ilaa la heli lahayn icraabkii uu tarkiibkaas ka muda lahaa icraabkaasaa la siina wa in kaana alkalaamu kalaamkii hadduu ahaado kalaamkii asaabiqu hormaray calaa ilaa ka hormaray hayra taamin midaan taam ahayn wa nacni waxaan ula jeednaa bihi bikayri taam midaan taam ahayn waxaan ula jeednaa allaa yakuuna almustahnaa minhu mustahnaa minhu inuusan ahaan madkuuran kula sheegayba maba la sheegin mustahnaa minhu fa in alisma isimka isimka almadkuura ee la sheegay isimka alwaaqica ee dhacay bacda ilaa yucdaa isimkaas waxaa la siinaa maa icraab icraabkaasoo yastaaxiqo huwa isimka uu muda lahaa hu icraabka low lam tuujad haddaan la heli lahayn ahaa low lam tuujad haddaan la heli lahayn ilaa ilaada meesha oolin aduu ka dhig ilaada inta meesha ka saarto kalaamku siduu isku mudaabaqayna marka fiiri fa yuqaalu waxaa laleeyahay maa qaama ma istaagin ilaa zaydun bal hadeer ilaada meesha ka saar muxuu noqon lahaa maa qaama zaydun soo ma noqdee zaydun faacilay noqole khalaas nabad wey faacilkii ka dhig wax kale kuma banaano fa yuqaal waxaa laleeyahay maa qaama ma istaagin ilaa zaydun alaleey hadda fiiri maa qaama lama sheegin mustana minhugi mustana minhugi waa la iska xadfay maa qaama axadun ay aheed maa qaama axadun ay aheed maba la sheegin marka mar hadday sidaas tahay waxaa tira cilada meesha ka saar muxuu noqonaa kalaamku qaama zaydun soo ma maa qaama zaydun soo maha saas ka dhig marka ilaa zaydun zaydunte oo ilaada ka dambayda caamilka ka horeeya ilaadoo qaama ah faacil uga dhig maa qaama ilaa zaydun birafci a lagu leeyahay yuu ku yidhi birafci a lagu leeyahay kamaa yuqaalu sida loo leeyahay maa qaama zaydun fiiri haddii ilaada meesha laga saaro soo lama dhihin maa qaama zaydun sidaasoo kale udheh hadde marka sidaasoo kale udheh waxaad leedahay wamaa ra'aytu maanaan arag ilaa zaydan aad leedahay isimka ilaada ka dambeeya zaydan waa nasbina mafcuulaad ka dhigeen maxaa yeele fiiri haddii ilaada laga saaro meesha ay noqo laheed wamaa ra'aytu zaydan saasu noqola laha binasbi ayaad kule ayaa lagu leeyahay binasbi ayaa lagu leeyahay kamaa yuqaalu sida loo leeyahay maa ra'aytu zaydan maana hadii ah, haddii ilaada meesha laga saaro kamaa yuqaalu sida loo leeyahay haddii ilaada meesha laga saaro maa ra'aytu zaydan maana arag ah waxaa laleeyahay wamaa marartu maanan soo marin ilaa bizaydin waxa leedahay isimkan ka dambeeya ilaada jarmijuurka ficilka hore u baan ku tacalluji maxaa yeele ilaada haddii laga saaro wamaa marartu bizaydin a la dhihila biljari yaa lagu leeyahy kamaa yuqaalu sida loo leeyahay marka ilaada laga saaro maa marartu maanan soo marin bizaydin zayd wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa daalika istinahaas istinaaan istina lagu magacaabaa istinau mufaraqan la faaruq yeelay istina faaruq laga dhigaya lagu magacaaba ha loogu magacaabo tol ha loogu magacaabo magacaa sababta loo siiyaa lagaa rabaa lianna maa caamil dheh lianna maa caamil caamilkoo istaqarra ku sugnaaday qabla ilaa ilaa horteed caamilka ilaada horteeda ku sugan qad tafaraqa waa u soo faaruq noqday waa u soo jeestay lidalabi maa macmuul raadintiis dheh istaqara ku sugnaaday bacdaha ilaada gadaalkeed caamilka ilaa ka horeeya faaruqu usoo noqdo wuxuu u soo jeestay macmuulka ilaada ka dambeeya fi saasaa loogu magacaab kama mashquulinoo macmuulka u baahna inta lasii kuma mashquulin kuma uusan mashquulin lianna maa caamil dheh istaqara ku qabla ilaa ilaada horteeda qad tafaraqa wuxuu usoo faaruq noqday lidalabi maa macmuul la dalbidiis istaqara ku sugnaaday bacda ilaada gadaalkeeda walam yashtaqil macmuulkuma mashquulin anhu can lmacmuuli walam yastaqil caamilku ma mashuulin dhe walam yastaqil ma mashuulin caamilku canhu macmuulkaas kama mashuulin bilcamali ku camalfalna kuma mashuulin fii maa macmuul lagu camal falo yaqtadihi u dalba macmuulkii uu dalbaayay inta la siiyey kuma camal falin oo kuma mashuulin ah, wax macmuula ilamada siinba hmm, walam yastaqil caamilka ilaada ka horeeya ma mashuulin canhu macmuulka kama mashuulin bilcamali camalfalna kuma mashquulin fii maa macmuul lagu camal falo yaqtadii caamilku u dalba hi macmuulka aha wlistinaau istinaha fii dalika madkuurka kulihi dalika halkaa lagu ishaara dhammaan intii mufaraq lasoo sheega miaal wax alla amhiladii oo istinaha mufaraq ahaya lagu ishaara bis wlstinaau istinaha fii dalika madkuurkaas kulihi dhammaantiis min isminuu ka ahaaday isimkoo caamin caam ah isimkoo maxduufin la xadfay fataqdiiru maa qaama ilaa zaydun miaalka ugu horreya kuusoo qabto ah, maa qaama ilaa zaydun taqdiirteedu wuxuu yahay maa qaama axadun hal qof ma istaagin ilaa zaydun istaagin ah, musalsabinigu saas wey waa isim caamo maxduufa ah. waa isim caam ah ilaa waa nakira fi siyaaq nafyi wakadalbaaqi inta kale saasood ku waday inta kalena waa saas mid walba mustanaha isim ku jinsi oo markaasaad kasoo reeb markaasaad kasoo reebayda markaasaad kasoo reebayda hmm. allah subxana wa taala iska yaryaraysan